الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله darsigeennana waa kii koob iyo labaatanaad oo ka mida kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaq ullahi cala alcabiid baabkuna waa baabkii koob iyo labaatanaad wuxuuna musanifku ku sheegi doonaa raxmat raxmatullaahi calayhi laba xadiid iyo hal ahara ayuu ku sheegi doonaa wuxuu u guntay musanifku baabu maa shay ayuu u baab yahay jaa'a ku yimid anna alguluwa ka badbadinta fii qubuuri asaalixiin dadka wan wanaagsan xabaalahooda laga badbadiyo yusayiru wuxuu ka ahaysiinayaa haa qubuurtii falkaa la sameeyey wuxuu qubuurtii ka dhigayaa awthaanan sanamyo tucbadu la caabudo min duuni illaahi alla sokodi musanifku wuxuu leeyahay <coughs> qabriga dadka wan wanaagsan xabaalahooda rag iyo dumarkay dooni haa noqdeen ama ambiye ha noqdeen ama dadka ambiye aan gaarin ha noqdeen qubuurtoodii xadkii aadantinimada in la dhaafiyo oo la aamino dhib iyo dheefba inay gacanta ku hayaan oo khusuusiyaadkii ilaahay goonida uu lahaa iyaga loo leexiyo <clears throat> waxay marka dambe keenaysaa in qubuurtiiba la caabudo <clears throat> oo ay noqoto sanab la caabudo alla sokodiisa rawaa maalikun maalik baa wuxuu wariyey fi lmuwaa'i muwaa' dhexdiisana ku wariyey anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi allaahuma allahayow laa tajcalha ka yeelin qabrii xabaashayda wathanan sanab yucbadu la caabudo ilaahu qabrigayga ha ka dhigi ishtadda wuu darnaaday qadabullaahi ilaahay caradiisa calaa qowmin qolo dushooda ayay ku darnaatay qolyahaasoo ittakhaduu ka yeeshay <coughs> qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii masaajida masaajid iyo meel lagu tukada ka yeeshay xadiidkani waa xadiidu abi hurayra xadiidu abi hurayra weeyaan ayib waana xadiid saxiix ah imaamu maaligna wuu wariyey isagoo mursal ah culummo kalena way wariyeen sida abu nucaym iyo kayrkiiba meelo kaluna ku soo arooray isagoo sanadkiisu mawsuul u yaho u xidhiiro wuxuu xadiidka nebigu tilmaamayaa laba waxyaalood tan koobaad waa baryo ilaahay uu ka baryey qabrigiisa inaanusan noqon meel lagu cibaadaysto wathan ah ta labaadina waxaa weeye qolyihii qubuurta ambiyada masaajidda ka duldhisay ee ku aafoobay inay lacnadi ku dhacday xadiidku wuxuu ina tusinayaa marka waan ka faa'iidaysanaynaa qabriga nebiga sala allahu calayhi wasalama haddii la caabudo oo xuquuqdii ilaahay uu lahaa loo leexiyo wuxuu noqonayaa sanam ayuu noqonayaa wathan ayuu noqonayaa marka wathan ayuu noqonayaa marka dadka caabudaya loo fiiriyo xukumka shareecadu waa saas ducadaa nebigu uu ducaystay uu yidhi ilaahu qabrigayga ha ka dhigin wathan la caabudo adiga sokoda ilaahay wuu ka aqbalay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama arki maysid maantay dad qabriga nebiga ku dawaafaya oo cibaad ahaan ugu dawaafaya arki maysid dad u tukanaya oo aaminsan in loo tukado dee inay keenayso in la aqbalo salaaddii khaasiyo gooniya ay leedahayoo asagu uu salaadda leeyahay oo salaadda nebigu uu iska leeyahay arki maysid wax ku dulxadraynaya ama raqsi ku samaynaya ijtimaaca noocaas iyo isu imaatinkiisa kulli ilaahay waa ka ilaaliya subxaana wa tacaala wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa sifo ilaahay sifooyinkiisa kamid oo sifaat ulafcaal oo sifatu lqadab ishtadda qadabullaahi ilaahay caradiisu waxay ku darnaatay calaa qowmin qolo waxaan kaloo ogaanay caradaas ilaahay oo sifo kamid mida iyo tilmaan ka tilmaamihiisu carada ilaahay inay mutafaawit tahoo kala sarrayso oo haddii la yidhaahdo qadiba allahu alla wuu u carooday iyo haddii la yidhaahdo ishtadda qadabullaahi ilaahay caradiisaa darnaatay farqi baa u dhexeeya wuu carooday caro mujarada u laga hadlayaa markaa laakiin way darnaatay haddii la yihahdo waa caro aada u sarraysa weeye marka carada ilaahay waa sifo ka mida sifooyinkiisa kow waana sifooyin mutafaawid oo kala tagsan <coughs> macnaha waxaan ka hadlayaa qadabkii iyo caradii xadiidku wuxuu tilmaamay baabu maa jaa ana alguluwa fii qubuuri الsaalixiin saalixaasu rag iyo dumarba wuu noqon karaa qubuura ambiyaaihimta la tilmaamayo xadiidkuna tilmaamay ambiyada ilaahay khaas kuma aha dadka ka sokeeya qubuurtooda haddii wathan laga dhigto xukunku wuu soo gelayaayo saamayntiisa ayuu ku yeelanaya lacnadaas qayb bay ku yeelanaya dadka sidaa samaynaya walibni jariirin ina jariir waxaa u sugnaaday bisanadihi sanadkiisa can sufyaana sufyaan uu ka wariyey waa sufyaan ibnu saciid athawri can mansuurin mansuur uu ka wariyey waa mansuur ibnu muctamir can mujaahidin mujaahidna uu ka wariyey afara'aytum mujaahid baa wuxuu fasirayaa afara'aytum ka warrama allaata sanamka laata iyo walcuzaa cuze aayaddaasuu rabaa inuu fasiro mujaahid <clears throat> wuxuu yidhi kaana laata wuxuu ahaa yalutu mid u hagaajiyo u qoosha lahum ayaga asawiiqa mushaarida ama burka ayuu u qasi jiray famaata wuu dhintay waxyaalaha borashka iyo aan u naqaano mushaalida iyo waxyaalaha noocaasa ayuu dadka xujayda u qasi jiray ninkii wuu dhintay marka facakafuu way ku dul ictikaafeen oo ku dul nagaadeen calayhi alaa qabrihi qabrigiisa calaa qabrihi qabrigiisa dushiisa wakadaa sidaasuu qaala yidhi abuljawzaa'i abuljawzaana sidaasuu yidhi abuljawsa sidaasuu yidhi can ibni cabaasin cabdullaahi bnu cabbaas isagoo ka warinaya oo muxuu yidhi cabdullahi bnu cabbaas kaana laata wuxuu ahaa yalutu mid u qasa asawiiqa mushaalida ama boorashka lilxujaaji xujayda ayuu u qasi jiray yalutu wuxuu u qasi jiray asawiiqa boorashka ama mushaalida lilxujaaji xujayda ninkii marka markuu dhintay ayay dadka qaar ka midihii ku aafoobeenoo arrinkii ninkii wanaagsanaayoo camalka wanaagsan qaban jiray oo xajka joogi jiray yaan sidaa looga tegin markaasay ku aafoobeen ilaa markii dambeeto say u barbarakaysanayeen ay gaareen inay ilaahay ka aaminaan dadka qaarkoodoo xuquuqdii ilaahay asaga ay u leexiyaanba <coughs> can ibni cabbaasin abuljawsaagaas magiciisu waxaa la yidhaahdaa aws ibnu cabdillaahi alrabci ayaa loo yaqaanaa can ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raali noqday canhumaa isaga iyo aabihiiba qaala wuxuu yidhi lacana wuu lacnaday rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi waalihi wasalama zaa'iraati alqubuuri xabaalaha kuwa soo booqday haweenka ah iyo walmutakhidiina dadka ka yeesha calayhaa xabaalaha dushooda almasaajida masaajid iyo wasuraja faynuusyo ay ifiyaanoo xabaalaha dushooda foox iyo faynuusya waxa ay ka shitaan rawaahu ahlu sunan ahlu sunanka ayaa xadiidkaa wariyey <clears throat> xadiidkan culummadu waxay ku kala aragti duwan yihiin sixadiisa iyo sugnaanshihiisa imaamu tirmidi waa taxsiiniyo wuxuu yidhi waa xadiid sugan oo xasana alimaamu lxaakim iyo ibnu xibbaanna way saxiix yeeleenoo sidaasay ayaguna xadiidka sugeen alimaamu muslim axmed ibnu xambal iyo ibnu rajab ayagu way daciifiyeenoo waxay leeyihin xadiidkaa ma sugna waxaana ku jiray la yidhahdeen nin loo yaqaan abusaalix baadaam ninkaasna dadka xadiidkiisu way iska ilaaliyeen mana ay ka sugnaa inuu cabdullaahi ibnu cabbaas wax ka maqlay halkaa ayay mariyeen marka macnaha xadiidku wuxuu ka hadlayaa saddex masalo qofkii sameeye inuu ku mutaysanayo lacnad qodobka koowaad waxa weeye haweenka soo booqda xabaalaha oo soo siyaarta qodobka labaadna waxa weeye dadka masaajidda qubuuraha ka duldhisa waalmuttakidiina calayha masaajida qubuurtii iyo xabaalihii bay masaajid ka duldhisayaan qodobka saddexaad oo lacnada lagu mutaysanaya waxa weeye walow yaan lagaba duldhisin qubuure in faynusyo iyo nalal iyo waxaa laga shido oo dadku ay ku soo xirmaan oo ku soo hirtaan ayaduna <clears throat> taa unbay la mid tahay saddexdaa qodobba xadiidku wuu lacnaday dumarku inay soo booqdaan qubuuraha iyo xabaalaha culummada muslimiintu saddex qowl bay isugu khilaafeen intaan ka garanayo qoliyo waxay yidhaahdeen waa muxaram oo gabari inay soo booqato xabaal lama ogola aslan bataataba ma soo booqan kartay yidhaahdeen lacnad baa ku dhacaysa haddii kale qolyana waxay yidhaahdeen xaaraan ma aha laakiin waa laga roon yaha dumarku waa se qalbi jilicsan yihiin markay meeshii tagaan inay isxakamayn waayaan oo waxaan ilaahay raalli ka ahayn ay ku hadaaqaan oo ku hadlaan ama afcaalaan habboonayn la yimaadaan <clears throat> inay isjexjeexaan maryahooda jexjeexaan oo dhabannada garaacaan oo dhulka isla dhacaan waa laga yaabaa qodobka saddexaadi waxaa weeye ama ra'yiga saddexaad inaan la odhan waa xaaraam xagganna aan la odhan waa makruuh laakiin la yidhaahdo way bannaan tahayoo way soo booqan karaan alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga ahuu bukhaariga ku sharxay bannaanida inay bannaan tahay haweenku inay soo booqdaan xabaasha waa qowlka culummada muslimiintu ay u badan yihiin ayay yidhaahdeen <clears throat> ayuu tilmaama sidaa ayuu tilmaama ayib meeshaa marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa oo aan dib u milicsanaynaa reebid la iska reebayo wasaa'isha iyo wadiiqooyinka wadooyinka ina gaarsiinaya inaynu shirki ku dhacno wax kasta dadkii wan wanaagsanaa in lagu xadgudbo qubuurahoodii in la dhiso faynuusiya in laga shido iyo waxyaalaha la midka ah wax kastoo towxiidka qofka muslimkaa dhaawacaya quluwi qof kale inuu ku sameeyana keenaya waa laynaga reebay waxyaalaha la reeboon arki doona waxaa ka mid ah <clears throat> baabka soo socdan aan ku gaari doono nebigu wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalama qabriga nebigi moxamed laftirkiisa daatadiisa inta la ammaano ammaantiisa in lagu xadgudbo in la ammaano nebiga lama diidana laakiin ammaantii nebiga in lagu xadgudbo nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalama waxyaalaha nebigu reebay waxaa ka mid ah qoraxdu markay soo baxayso fiida iyo caaradda keento markaas ayadaa in la tukado sababtu waa maxay qolyaha qoraxda u sujuuda oo shayddaanka caabuda ayaa markaa cibaadaysta adigoo ilaahay caabudaya iyo mid shaydaan caabudaya cibaadadiina inay isku soo aado isku wakti noqotaa la diidan yahaa ka leexdaaliya markay qoraxda soo baxayso markay dhacaysana waa la mid ayaduna waxaa ka mid a waxyaalaha la inoo diiday oo la leeyahay shirki bay idin gaarsiinayaan iska ilaaliya mashii'ada ilaahiyo tan khalqiga inaad sintid oo aad tira maasha allah wa adiga ilaahay waxaad doontaan baa un dhacayoo hirgaaye nebigu waa diida waa arki doonaa kitaabkan ku arki doonaa maa sha allahu shita ha odhan maa sha allahu waxdahu iyo maa sha allahu uma shita iyo waxyaalahaas dhehb iyo laakiin aniga ilahay waxa isugu kaaya daranina intaa nebigu wuxuu diidan yahaa wax kasta oo ina gaarsiinaya inaynu ilaahay xaqiisa meel kaga dhacno wuxuu nebigu diidoon arki doonaa tanaduca waxa loo yaqaana filkalaam iyo qofku hadal uusan u dhalan iyo ficil asagu uusan samayn dabiici ahaan uusan u samayn karin inuu iska raaraadiyo oo isku kallifo oo isku mashaqeeyo waa wax keenhayaa iyadoona hadhow quluw iyo kabadbadinoo nebigu waa reebay sala allahu calayh wasalama waxyaalaha la reebay waxaa ka mid ah meel aan sharcigu cibaado in loogu safro uusan ku talagelin inaad cibaado ahaan ugu safartid oo tiraad halkaasaan bixaddi daataha cibaado ugu khaas yeelayaa waa la reebaa iyadana waa la diiday <coughs> ayib waxaa ka mid ah waxyaalaha gaalnimada ina gaarsiinayo laynaga reebay nicamka iyo barwaaqooyinka ilaahay uu ina siiyey cid kale in loo tiiriyo maalan roob baa daay markaasaad waxaad tihi roobkii xala daayey xidiga hebel ahaa waday oo noo keenay xidigaha qaar waxaa jira magacyay soomaalidu uleeyihiin urur iyo afagaal iyo magacyay uleeyihiin marka inay yidhahdaan xidig hebel iyo xidig hebel baa xala wada fadhiistay oo roobku sidaasu ku yimid oo ayagaa roobka keenay khalad bay noqonaysaa marka nicmadii ilaahay in cid kale loo tiiriyo oo wax gaalnimo keenaya shareecaduna waa inaga reebta waxaa laynaga reebay qubuurta hadday noqoto in lagu dul tukado in lagu dul socdo in lagu dul fadhiisto lafihii meydka in la jajabiyo waxyaalahaas o dhan waa wax keenaya dhibaatooyin <clears throat> waxay shareecadu inaga reebtay si khaasana inooga reebtay qubuuraha waa sheegnay in loo tukado iyo in lagu tukado oo qabriga xaggiisa inaad ku tukatid inaad ku dul tukatid iyo waxyaalaha la midka ah masaajid in laga dul dhiso ciid lagu soo noqnoqdo in laga dhigo oo lagu soo laalaabto faynusya iyo waxyaalaha in lagu shido in waxa weeyaan nuurad iyo wax la mariyo in wax lagu qorqoro in agteeda gowrac loola qasdo la yidhahda qabriga anu agtiisaa gowracu ku ansaxahayaa in la dhiso dhismo waxa weeyaan qubuurta aasitaankeedi curfiga ahaa wax ka baxsan logta kulli waxaasoo dhan waxay kutusinaysaa oo shareecadu reebtay baabkaana qayb baa lagu tilmaama baabka soo socdana qayb baan ugu tegi doonaaye intaa waxaa la diidan yahaa waddo kasta oo shirki ku gaarsiin karta shareecadiina waa kaasoo soo waa kaa xirtay adaa marka waxaa la rabaa qaabkaa shareecadu ay kugu tala inaad adigu martidu aadan isdayicin ayib fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il aluulaa masalada koobaad tafsiiru lawhaani awhaanta in la fasiro la caddeeyo wey caddaynteeda wey maxaa lagu caddayn marka wax kasta oo ilaahay ka sokay la caabuday waa waan iyo sanam wuxuu doonaya ha noqdo nebi moxamed baa lahu qabrigayga waan ha ka dhigi marka qabrigii nebiga hadduu la caabudo muxuu noqon waan buu noqonaya qabrigii sheekh kale haddii la caabudo sheekh haddii la caabudo waan buu noqonaya waan haddaad maqashid iyo awhaan waa wax kasta oo ilaahay ka sokay la caabudo athaaniyatu masalada labaad tafsiiru lcibaadati cibaadada in la fasiro weeye wa ilaahay keliga xaq in cibaadada loo barax tiro oo aan laga siin athaalidatu masalada saddexaad annahu nebiga suuban sala allahu calayhi wasalama lam yastacid ilaahay kama magangelin ilaa mimaa shaygii ma ahana yukhaafu laga baqayo wuquucuhu dhicitaanka wax laga baqaya inay dhacaan oo rasuulku uu wadnaha farta kaga hayo weeye wuxuu ilaahay ka magangelayo ilaahu shaygaas uusan dhici waayo ummadihii hore taariikhdoodana wuu hayaa kuwan dhaqankoodana wuu arkay oo isagoo dhex jooga oo saxaabadii dadka u fadliga badnayd bay waxay leeyiin ijcal lanaa lahum geed noo samey sida qolyahanba bay wax u leeyihiin oo kaleeto alraabicatu masalada afraad qarnuhu nebiga xiriirintiisa iyo kulamaanintiisa weeye bi kan uu ku lamaaniyey itikhaada qubura qubuuri اlambiyaa'i nebiyaasha xabaalahooda ka dhigashadooda masaajidda masaajid laga dhigto masaajid in laga dhigto qubuurihii ambiyaasha iyo qabrigii nebiga wasan in laga dhigto iyo lacnadii iyo waciidkii soo arooray waa la wada xidhiiriyey intuba marka waxay ku tusinaysaa arrin weyn inay tahay oo muhim tahay in la iska ilaaliyo in qubuuraha qaabka loogu afoogo alkhaamisatu masalada shanaad dikru shiddati adabi dikru shiddati اlqadab carada darnaanshaheeda sheegidda iyo xusida la xusayo weeye min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay yay ku darnaatay caradaasu dee qof kastoo mutaystay gaar ahaan kuwan hadda soo maro oo masaajidda iyo qubuuraha isku lifaaqay oo masaajiddii ka duldhisay qubuur iyo kuwa faynuusyaha ka huriya iyo kuwa qubuurta soo booqdoo haweenka ah xadiidka inkastoo sheegnay dacfiga ku jira asaadisatu masalada lixaad wa hiya iyaduna min ahamihaa masaa-isha kitaabkan baabkan ku sugan midda ugu muhiimsan weeyaane sifatu macrifati cibaadati laate allaate sanamka laate loo yaqaano cibaadadiisa in la barto sifadiisii iyo qaabkiisii ay ku dhacday allatii laatadaasoo hiya iyadu akbaru lawthaani sanamyaalka la caabudo midda ugu weyn ah taas ayada sideebay ku dhacday qaabka loo caabudi jiray nin wanaagsan buu ahaa dadkuu caawin jiray xujayda ahoo boorashka iyo mushaalida iyo u qasi jiray kabacdi markuu dhintayna qabrigiisii bay ku dul ictikaafeen marka sifadiioo kale qof kastoo laga helo qof wanaagsan iyo mawliciis iyo qaabkaa ugu dul ictikaafo ugu dul hinraaga dee waa ku aafoobayaan ayaguna asaabicatu masalada afraad macrifatu annahu qabru rajulin saalixin macrifatu annahu asaga ahaanshihiisa barashadeeda weeye laataha ah qabru rajuli nin qabrigii uu yahay saalixun ee wanaagsan nin wanaagsan qabrigii unbuu ahay dadka unbaa ku aafoobay athaaminatu masalada sideedaad annahu asagu waa laatuhe ismu saaxibilqabri qabriga ninkii ku jiray magaciisa weeye wadakara wuxuuna sheegay macna tasmiyati magacaabidda waxa iyo wadikri macna tasmiyati magacaabidda macnaheeda sheegid la sheegayo laata maxaa loogu magacaabay yalubtu sawiiq mushaalida iyo boorashka ayuu qasi jiray oo u hagaajin jiray oo u nadiifin jiray oo isugu duwi jiray o u kala shaandhayn jiray <coughs> ataasicatu masalada sagaalaad lacnuhu nebiga lacnadiisa weeye zawaaraati اlqubuuri xabaalaha kuwa bookhashada ku badiyee haweenkaa la lacnaday waa kuwa aadka ugu badbadiya kusoo noqnoqda lafdigaa saasuu ku soo arooray qaarna wuxuu ku soo arooray zaa'iraati اlqubuur labaduba way soo arooreen alcaashiratu masalada tobnaad lacnuhu nebiga lacnadiisa uu lacnaday weeye man ruuxii asraja huriya haa qubuurihii dushooda dab iyo faynuus iyo waxaa ka shida foox iyo <clears throat> baabu maa shay buu baab yaha jaa'a ku yimid fii ximaayati اlmusطafaa kii la doortay ee nebigeenna ahaa sala اllahu calayhi wasalama ilaalintiisa janaaba towxiidi towxiidka dhinaciisa uu ilaaliyey towxiidka waxaa isla soo gelaya hadduu yahay cibaadadii ilaahay la caabudayo uluuhiyada ah iyo hadduu yahay alasmaa wasifaat magacyada ilaahay iyo tilmaamaha ilaahay iyo hadday yihiin hadduu yahay towxiid urububiyo ilaahay rabbinimadiisa iyo khaaliqnimadiisa iyo maamulkiisa in loo gooni intaba nebigu inuu ilaaliyo dhowray sala allahu alayh iyo wasadihi nebiga awdidiisa kulla ariiqin waddo kasta uu awday waddadaasoo yuusilu dadka gaarsiinaysa ilaa shirki gaalnimo shirkigu noocuu doonaya ha noqdo ama shirki yar ha noqdo ama shirkigii weynaa ha noqdo inuu shirkiga weynaa yahay baana suurtagal ah oo muxtamil ahoo shirki alasqar uusan lahayn ayib <clears throat> musanifku baabkan wuxuu ula jeedaa waa baabka labiyo labaatanaad ku dadaalidda nebigeenu uu ku dadaalay sala allahu calayhi wasalam towxiidka iyo inuu ummaddaa ka anqariyo oo waxaa weeyaan dhidibada u aaso kow iyo cabsida nebigu uuga cabsanayo ummaddiisa shirki inay ku dhacaan labo waddo kasta oo gaarsiinaysa dadka inay shirki ku dhacaan awdidda uu ka owday nebigu sala allahu calayhi wasalama baabkan u fiirsada baabu maa jaaءa fii ximaayati اlmusطafaa janaaba towxiidi wa saddihi kula طariiqin yuusilu ilaa shirki kitaabka aakhirkiisa abwaabta uu ugu dambaysa baabka ugu dambeeya baabka ka horreeya miya mase waa kan ku xiga ayuu wuxuu ku keeni doonaa baabka nafsuhu isla baabka laftirkiisa oo sidaan oo kaleeta wax yar baa udhexeeya wuxuu keeni doonaa baabu maa jaaءa fii ximaayati الnebiyi janaaba towxiidi meesha ah meesha horta ximaayat lmustafa nebi buu ku bedeli doonaa janaaba tawxiidi meeshaana ximo tawxiidi wasadihi uruqa shirki ayuu saasu keeni doonaa markaasay shuraaxdii kitaabka sharxday waxay isku khilaafeen baabkan iyo baabkaas ma isku waxbay ka hadlayaan oo waa baabkii hore uu soo celiyey mise waa kala duwan yihiin markaasaa ninba meel ku dhuftay raggii kitaabka sharxay qaar ka mid a ah. qaarkood waxay yidhaahdeen farqi baa udhexeeya oo baabkan asaga ahi ilaalinta nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ilaaliyey towxiidka dhinaciisao ficil ahaan iyo fal uu ku muujiye weeye baabka kaleetana wuxuu ka hadlayaayoo dambeeto ilaalinta nebigu towxiidka uu ilaaliyey laakiin qowl ahaan uu ku ilaaliyey uu qowl ahaan ku ilaaliyey waxaadna dareemaysaa qofkii u fiirsada sida shuraaxda qaar ka mid oo ay sheegeen oo kaleeto sida suldaanulcumeyri o kaleeto xafidahu allahu tacaala wuxuu leeyahay nusuusta baabkan iyo baabka uu ku keenay markaad isu fiirisid waxaa kuu soo baxaya nusuusta baabkan ku sugani waxay u badan tahay alguluwu fi saalixiin fi lqubuur xabaalaha in lagu aafoobo laga badbadiyo ayay abwaabtaan baabkan ku saabsan yahay baabka kaleoo soo socdana wuxuu ku saabsan yahay waa nebiga in lagu xadgudbo sala allahu calayhi wasalama waa nebigu khaas ku yahaa waa hagaag <coughs> musanifku wuxuu sheegi doonaa aayad iyo laba xadiid saddexdaa nas sheegi doonaa baabu maa shay buu baab yahay jaa'a ku yimid fii ximaayati nebiyi nebiga ilaalintiisa sala allahu calayhi wasalama janaaba towxiidii towxiidka dhinaciisa uu ilaaliyey iyo wasaddihi awdidiisa <clears throat> kulla ariiqin waddo kasta uu awday waddadaasoo yuusilu gaarsiinaya ilaa shirki gaalimo ama mid weyn ha noqoto ama tuyar ha noqote ayib shareecadeennu <clears throat> masaalik iyo waddooyin badan bay waxay u martay towxiidka inay ilaaliso oo dhowrto astaamihiisa xujooyinkiisa shirkiga inay ka digto oo tawxiidka burinahaya iyo qaybihiisa kulligood waddo kasta oo ku gaarsiinaysana la iska ilaaliyo <clears throat> iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi laqad jaa'akum waxaa idiin yimid rasuulun rasuul rasuulkaasoo min anfusikum naftiinna ka tirsan rasuulkaasoo casiizun ay ku adag tahay calayhi dushiisa maa canidtum dhibkiinna rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya calaykum dushiina bilmu'miniina mu'miniine rasuulkaasoo ra'uufun dhimrin badan oo idiin naxariisanaya dhimrin badan raxiimun ee naxariis badan fa in tawallow hadday jeensadaan faqul waxaad dhahdaa xasbiya aniga kan igu filan oo allaahu alla weeye laa ilaaha macbuud xaq lagu cabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane calayhi asaga dushiisa oo keliyaaan tawakaltu tala saartay wa huwa isaguna rabbulcarshi carshiga rabbigiisii weeye carshigii alcadiimi ee weynaa laqad jaa'akum waxaa idiin yimid kumtaan damiirkaana yaa loo celinayaa culammada qaar waxay leeyihiin waxaa loo celinayaa qolyihii carbeed yaa loo celinaya carabay waxaa idiin yimid rasuul idinka idinka tirsan oo aad dhasheen ood isku nasab tihiin oad garanaysaan tafsiir labaadna wuxuu yahay laqad jaa'akum waxaa idiin yimid waa mu'miniinta waxaa lala hadlayo sababtoo ah ayaddaaba waxay sheegaysaa xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim marka mu'miniintay ka hadlaysaa bay yidhahan culamada qaar ka mid a ah. gobol saddexaadna waxay yidhaahdeen hadalku wuxuu u jeedaa oo loola jeedaa waa dadka oo dhan gaal iyo muslimba rasuulka alla wuxuu ahaa raxmad loo soo diray sala allahu calayhi waaalih wasalama casiizun alayhi maa canidtum waxaa dhibkiinna ohoo idinka idin dhibaya rasuulkaa way ku adag tahaa wuxuu jecel yahay wixii dhib iyo makruuh idinku ah inuu idinka difaaco oo aan dhib idin soo gaarin wuxuu jecel yahay wixii dheefa oo waxtar idinla aakhiriya adduunba inaad heshaan nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalama sidaasuu jecel yahay dhibkaa uu idinla jecel yahay dheeftaa uu idinla jecel yahay waxay noqon kartaa dheef macnawi ah xoola inaad heshaan caafimaad heshaan wuu jecel yahay wanaag heshaan nolol fiican ku noolaataan carruur heshaan macnawiyanna wanaag buu idinla jecel yahay oo iimaankiinnu inuu koro oo aakhiradiinna ilaashataan waaba lambarkowba labadaba ayib ra'uufun raxiimun culimmada qaar baa waxay hahay qur-aanka kariimka ah qof ilaahay laba tilmaamood oo asagu leeyahay uu ku tilmaamay oo makhluuq ah nebi moxamed baa ka jira layahaa ra'uufun raxiimun cidda ilaahay uu ku tilmaamaya waa nebi moxamed ilaahayna ra'uufun raxiimun asagaa isku tilmaamay nebi kaloo adduunyada lagu tilmaamay ma jiro fi lqur'aani alkariim bay culimmadu leeyihi adoo sidaa wuxuu ugu caddeeyey haddii ay jeensadaan waxaad tidhahdaa aniga allah baa igu filan asaga oo keliya ayaana tala saartay waana munaasabada aayadda keligii ilaahay ku xirnow a nebiga oo ra'uufu raxiim ah cibaado ma mudna ra'uuf weeye nebigu waa kuu dhimrinaya waa kuu dhimrin badan yahay waa kuu naxariisanaya laakiin cibaado iskama le nebigu ilahay baa cibaado iska leh keligii ilaahay tala saara marka tala saarashada asaga khaaska u ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum guryihiinna qubuuran xabaalo walaa tajcaluu ha ka yeelina qabrii qabrigaygana ciidan meel lagu soo noqnoqdo ciid ah wa salluu igu salliya calaya dushayda fa inna salaatakum salliyadda aad igu salli fa inna salaatakum tukashadiinna ma aha waa salaad salli baa laga warramayaa fa inna salaatakum ku salliddiinna igu sallinaysaan tabluqunii way soo gaaraysaa xayu meel allaala meeshii kuntum aad ahaataan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey biisnaadin sanad xasanin ee wanaagsan ruwaatuhu ragga wariyana hiqaatun kuwa lagu kalsoon yahay weeye xadiidkani wuxuu ka waramay dhowr qodob qaar waa la inaga reebay qaarna waa la ina faray waxaa la inaga reebay laba waxyaalood laa tajcaluu buyuutakum qubuuran kow walaa tajcaluu qabrii ciidan labadaa waa la inaga reeba wasalluu calayana waa layna faray salliga nebiga inaan ku sallina meel kastoo aan joognana cillada aynu ugu salliyayno inagoo qabriga ag joogna iyo inagoo ka fogba nebigu waa caddeeyey sala allahu alayhi wasalama uu saa uu leeyahay ujeeddada loola jeeda maxay tahay laa tajcaluu buyuutakum qubuura guryihiinna xabaalaha ka dhigina waxaa laga wadaa xabaaluhu meel lagu cibaadaysta ma aha waa meel dadka lagu abaalmariyo qofkii qabriga gala ama waa jannaysan yahi ama waa cadaaban yihi gurigiina marka ha ka dhiginina meelaan lagu cibaadaysana guriga ku cibaadaysta oo qur-aan ku akhrista oo salaata duxada ku tukada oo salaatuleilka wax kaga tukada oo guri lagu tukado ilaahay lagu xuso gurigiina ka dhiga gurigaan ilaahay lagu xusin iyo guriga ilahay lagu xusaa waa kala duwan yihiin hadda ka hor baynu ka hadalay arrinkaas ayib taasi marka waa masale muhim oo guryihii ilaahay in lagu caabudo masaajidana ilahay lagu caabudo suuqana ilahay lagu caabudo xadiidku dhankaa kaga warramaya dhan labaad baa wuxuu yahay laa tajcaluu buyuutakum qubuuran guryihiina xabaalaha ka dhiganina maydka idinka dhinta eh, waxa weeyaan guryaha ku aasinina sababtaa guryahan in la intifaacsadaa loogu talagalay oo dadku ay ku noolaadaan oo la dhaxlo oo maydka ha ku aasina laakiin oo qubuurtii oo kaleeta markaa ha ka dhiganina guryihiinnii meelo lagu aafoobana ha ka dhiganina taasina waa mid marka ijtimaac maqsuud ah oo asaga daatihii la isugu imaanayo oo sidii qubuurtii oo kaleetana ha ka dhiganina ama zamaan ha noqoto walaa tajcaluu qabrii ciidan qabrigaygana meel lagu soo noqnoqdaha ka dhiganina ma aha nahyidda la iska reebay halkan qabriga nebiga in lasoo booqdo waa lasoo siyaaran karaa qabriga nebiga sal alla alih wasalam ee ciid in laga dhigto oo maalin walba aad ag taagnaatoo kusoo noqnoqotid oo kusoo noqnoqotid oo kusoo noqnoqotid oo aad ciid u aragtid taasaa la diiday laakiin hadday duruuftu kuu saamaxdo soo booqo ajar baad ka helaysaa waa soo booq nabiga soo salaan sala allahu alayhi waalihi wasalama waa sunnadii nebiga sal alla alih wasalam wuxuu nebigu inoo tilmaamay masale muhima soo jacaylaad nabiga jeceshahay qabriga usoo boqon maysa haa soo salaami maysid haa soo ku salin maysid haa nebigu wuxuu leeyahay meel allaale meeshaad joogtaan iga soo saliya qofka nairobi jooga oo nebiga ku saliya iyo qobka nebiga nebiga qabrigiisa ag taagan oo nebiga ku saliya salintaa nebiga nebigu waa gaaraysaa sal alla alيh wasalam muddo dheer bay taydu sii soconaysaa oo diyaarad bay sii raacaysaa iyo intaasaa waxay dhaafayaan ma jirto isla laxdadaas iyo daqiiqadaas ayada ah qofka ardulxijaaz iyo sacuudiga jooga iyo qofka adduunka daafihiisa meesha ugu dambaysa joogaaye isla markaba way gaaraysaa marka ku salli salaam nabiga sala allahu alayh wasalam ajar baad ka helaysaa laakiin ha ku aafoobin ha ku aafoobin dadka qaarkood ba waxay aaminsan yihiin qabriga agtiisa in lagu ducaysto khaasiyo gooniya inay leedahay oo ducooyinka lagu aqbalo wax daliiloo khaasoo kusoo arooray ma leh wax daliiloo khaasoo kusoo arooray ma leh ayib وعن عaلي بن الحuسeين عaلي بن الحuseين waxaa laga wariyay بن عaلي بن أbي طالب زyn الcaabidiin ninka loo aqoon jiray weeyaan fadliga badnaa أnnahu asagu بن xuseyne ra'aa wuxuu arkay عaلي بن xuseين بن عaلي بن أbي طالب w بن أbي طالب wiiluu dhalay baa sii dhalay awowgiisu marka la magacaye ra'aa wuxuu arkay rajulanin ninkaasoo yaji-u imaanaya ilaa furjatin meel dalool ah taasoo kaanat ahaatay cinda qabri nebiyi nebiga qabrigiisa agtay sal lla alay kamriga nebiga meel yaroo daaqadaho ka dalo ka daloosha nin un kusoo aklaalaabanaya muxuu samayn fa ninkaasu wuu gelayaa fiihaa meeshaa daloosha dhexdeeda fa markaasuu ku ducaysanaya wuu soo bixi meeshaa yartaha dalooshuu madaxa la gelahaya meeshaasu ku ducaysan ninkaan arkayana nebigaa awowa u sal allau alayh wasalam waa alubeytka rasuulka fa nahaahu wuu ka reeba muxuu ka reebay inuu meeshaas ku ducaysuu ka reeba wa qaala wuxuuna yidhi alaa uxadiukum miyaanan idiin sheegayn xadiian xadiidkaasoo samictuhu aan ka maqlay hu xadiidka min abi aabbahay aabbihiis waayo wa cali bn abi aalib can jaddii awoweyna uu kasii maqlay asaguna ah, ama aabbihiis waa waa xusein waa xusein aabbihiis awowgiisna waa cali bn abi aalib can rasuulilaahi rasuulkii allana uu kasii maqlay sal alay slam calina awow u yahay rasuulkuna awow u yahay qaala wuxuu yidhi rasuulku laa tattakiduuha ka dhiganina qabriya xabaashayda ciidan ciidi lagu soo noqnoqdo ha ka dhigani walaa buyuutakum guryihiinnana qubuuran xabaala ha ka dhiganina wasalluu igu salliya calaya dushayda fa inna tasliimakum salaamiddiinna assalaamu calayka ayuha nebiyu aada leedihiin yabluqunii wuu isoo gaarayaa ayna meel allaala meeshii kuntum ahaataanba rawaahu waxaa wariyey adiya baa wariyey fi lmukhtaara ayuuna ku wariyey rawaahu fi lmukhtaar ayuu ii qorayay aniga marka waa diya ayaa wariyey filmukhtaara ayuuna ku wariyey marka wuu u diido jooji hawshaasu ku yidhi wuu ka reeba aalubeytkii rasuulka weeyey sal alla alيh wasalam waa qabrigii awowgiis jooji buu ku yidhi marka hawshaas ayada haddaad ducaysanaysid meeshaa rabti ku ducayso nebiguna hawshan waa reeba isagiina wuu ka reeba wuu jooji wuu ka joojiyey fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu aluulaa masalada koobaad tafsiiru aayati baraa'a aayatu baraa'a tafsiirideeda iyo caddaynteeda weeye athaaniyatu masalada labaad ibcaaduhu nebiga ka durjintiisa weeye ummatahu ummaddiisa uu ka durjiyey can haadaa kan alxima ee seeraha ah seerahaas iyo wadiiqooyinka ku gaarsiinaya in shirki lagu dhaco nebigu ummadda waa ka fogeeyey sala alla alay wasalam gaayata albucdi fogaan meeshii ugu dembaysay athaaniya athaalidatu masalada saddexaad dikru xirsihi nebiga ku dadaalidiisa xusid la xuso weeye calaynaa dusheenna uu inugu dadaalay iyo wa dhimrintiisa iyo waraxmatuhu naxariistiisa aad buu nebigu sal alla alay waslam inoogu dadaalay xariisun calaykum bilmu'miniin ra'uufun raxiimun aad buu inoogu naxariisanaya taasaa waxay keentay inuu yidhahdo qabrigayga ciid ha ka dhiganina qabrigayga ilaahu sanam ha ka dhigin idinku qubuuraha ha hurinina dab ha ku shidinina waxa weeyaan waxa ku qorina nuuradiya waxaa marinina raangiya waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah alraabicatu masalada afraad nahyuhu nebiga reebidiisa weeye can ziyaarati qabrihi qabrigiisa soo booqashada lasoo booqdo uu reebay laakiin see u reebay calaa wajhin qaab makhsuusin ee la gooni gooni ah si gooni ah oo aan qubuurta kale loo booqan kiisa in loo booqdo nebigu waa reeba sal alla alay slam nebiga qabrigiisa booqo waa cibaado ilaahay ugu dhowow ilahay baad ku caabudaysaa inaad nebiga qabrigiisa soo booqatid laakiin si gooni ah oo daaqadaha intaad ka furato madaxa meeshaa kala gashid aad u dan sheegatid iyo waxyaalaha la midka taa unbaa la diidan yaha maca anna ziyaaratahu ayadoo weliba soo booqashada nabiga la soo booqdaaye min afdali alacmaali acmaasha kuwa ugu fadliga badan ay ka mid tahay haddana sidaas ayaday tahay soo booqasho si gooniya ah oo ciid laga dhigto nebigu waa diiday sal alay waslam alkhaamisatu masalada shanaad nahyuhu reebiddiisa weeye nebigu uu reebay can ilikhaari badin la badiyo min aziyaarati ziyaarada iyo soo booqashada ziyaarada inagu wax kalaan u soomaalida dadka qaar u yaqaanaano dadka xoola in laga aruursado bay ziyaaro u yaqaanaanba ah, hebel baa masaajidka maanta joogo aan ziyaarayna la odhanhaya marka ziyaaraan rabaaba ohanaya dadka qaarkood tuugsigii bay magac u qurxinayaan carabi ka dhiganhayaan marka wuxuu tuugsan lahaa icaawiya kuwa ohanaya walaalyaal wax ii tara waa baahanahay kirada iga bixiya dhib haysta wixii noocaas ahabuu marka magaca qurxsan ula baxay wuxuu leeyahay ziyaaraan ziyaaraan wadaa ziyaaradaas waxa weeyaan hala isziyaarto ayib marka ziyaarada xadiidka wuxuu ku soo artay zawaraati اlqubuur oo kale tahdiil yihahda lafdigaasu ku soo aroray taasaa la diidan yaha marka haweenku inay aada ugu noqnoqdaan ziyaaro qabriga aada u badiyaan marka dambe waxaa laga yaabaa waxaan ciribtooda la mahad laga dhaxlo asaadisatu masalada lixaad xahuhu nebiga boorintiisa weeye uu nagu booriyey cala anaafilati sunnada fil beyti guriga dhexdiisa lagu sunnaysto guryihiina qubuuro kale ha ka dhiganina macnaha guryaha ku tukada weeyo ku sunnaysta asaabicatu masalada toddobaad annahu amar yashaaniya mutaqarirun waxaa sugnaa cindahum ayaga agtooda saxaabada agtooda waxaa mutaqarir ka ahayoo sugnaa annahu laa yusallaa inaan lagu tukan filmaqbarati xabaalaha dhexdooda xabaaluhu meel lagu tukada inaysan ahayn oo isan u suuban cibaadada salaada wax mutaqarir oo isla garanayaan buu ahaa athaaminatu masalada sideedaad tacliiluhu nabiga cillayntiisa weeye daalika arrinkaa uu ku cilleeyey bianna salaata rajuli ninka ku salliyiddiisa iyo wa salaamahu ninka salaamidiisa gabadhuna waa la mid calayhi nebiga dushiisa uu salaamo ama ku soo salliyo yabluqu inuu gaarayo hu nebiga sala allahu alيyه wasalam wain bacudda qofkaasu haba fogaade darafka caalamka ugu dambaysa hadduu qofku joogo oo uu nebiga ku saliya sala allahu alayh wasalam ama uu soo salaama nebiga sala allahu alayh wasalama way gaaraysaa falaa xaajata wax baahi a ah looma qabo ilaa maa shayga yatawahamuhu ay ismoodsiinayaan oo iska dhaadhiciyeen man dadka araada doonay alqurba dhowaansho qaar baa waxay rabaan salliga nebigu suu durbe u gaaro inta dhaqaaji sidoo safarteed qabrigiisa agtay ha marka wuxuu aaminsan yahay dhowaanshahaas uu usii dhowaaday inay salligii siisii tuurayso sii gaarsiinayso maya meeshaaad adduunka ugu dambaysa haddaad joogtid iyo haddaad ka agdhowdahay labadaba salligu uu gaaraya iyo salaamtuba ataasicatu masalada sagaalaad kownuhu nebiga ahaanshihiisa weeye sala allahu calayhi wasalama fi barzakha dhexdiisa waa xabaasha tucradu loo soo bandhigayo acmaalu ummatihi ummaddiisa shaqooyinkay qabanayaan fi salaati xagga kusaliyadda nebiga ay ku saliyaan iyo wasalaami salaamidda ay salaamaan calayhi nebiga dushi sal alay wasalam waa horey maa uga hadalla hawshaas ayada saliga nebiga iyo faaidooyinkiisa markaan ka hadlaynay isagoo nebigu qabrigiisa ku jira ayaa ummaddiisu kusaliyadda nebiga ay ku saliyeen iyo salaamta ay salaamayaan ay ka mid tahay assalaamu calayka iyo allahuma salli wasallim wabaarik calayh iyo ay ka mid tahay nebigaa loo bandhigaya asagoo qabrigiisa ku jira weliba marka loo bandhigayo qofkaa nebiga ku saliyey magaciisii kan waa loo sheegaya waxaa la leeyahay hebel hebel baa hadda kugu soo saliyey hebel hebel baa hadda ku soo salaamay marka magacaagii iyo kii aabbahaba qabrigaa laga dhex sheegaya wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbii ajmaciin